gacangacan subtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran saaxiib wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horeys kulmi ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimco ayaa soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay kow labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee disembar sannadda labada kun saddex labaatanka qodobada caawa barnaamijka xogoreysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaga baxay degmada horargood ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo al-shabaab ay dib ula wareegeen magaaladaas haddaba waxaan eegi doonaa sababta soo celcelisay ka bixitaanka ciidamada dowladda ee degmadan ciidamadu nabaqaban degmada hortoodaa la qabtay ciidamada deegaanka duwaxweyntaa qabtay iyagu markay yimaadeen ee la rabay inay horkacaan howlgalka ee howlka looga shaqeynaayo markaan degmadi keenay taa ciidamadaba ciidamo hor u socday noqdeen horay u gudbeen dagaal khasare geystay oo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano galbeedka gobolka jubbada hoose ee deegaanada jubbaland wararkii ugu dambeeyay aan gudbi doonaa saaxiib yaal waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doontaa laamaha ammaanka ee degmada luuq oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag lala xiriiriyey in falal ay ka geysteen degmadaas gudaheeda oo dilal ay yihiin falalka ay geysteen ah kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku raad joogeen laamaha ammaanku qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaa barnaamijkeena ku guda jirnay aad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kala manaya sidoo kale ah barnaamijkeenna waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii gaarka ah ee dhacdooyinka sanadka sii dhammaanaya waa mar kale iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimo iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo hagaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebika dheer guriguri ku dumay lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa leenahay haddii aynu eegnana markan waxaa ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaankaba ay dib iskaga baxeen degmada ranargood oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidamadu iyadoo halkaas aysan caawa ku sugnayn wax ciidamo dowladeed ah ama kuwo deegaan ah iyadoo halkaas ay sidoo kale soo buux dhaafiyeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ciidamada dowladda ayaa iskaga gudbay degmada Rorgood waxaana la sheegay in ciidamada deegaanka iyaguna ay dib kaga soo baxeen marka ay ciidamadu qabtaan ciidamada xoogga dalka waa kuwa xooga iyo kuwa dadka deegaankee kuwa xoogga waxa ay u gudbaan inta badan gobolada galgaduud iyo deegaanada kale ee dhaca xadka labadaasi gobol sida uu inoo xaqiijiyey guddoomiyaha degmada runurgood oo sheegay in caqabad soo noqnoqotay ay tahay iyadoo ciidamadu ay si garbo siman ah ay u socdaan in ay halkaasi ka sameeyaanna ay tahay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka qaar ka mida ah deegaanada inay cagta marayeen ayuu sheegay guddoomiyuhu oo ay ka sameeyeen howlgallo balse fariisimo inay halkaasi ka sameystaan ciidamadu ay mudan tahay maadaama dhowr goor ay soo dabamarayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waa kan gudoomiyaha degmada runurgood maa mahadsan waa jartaa maqaalo maahan sax waaye annagaa joogna degmada ciidamadii dowladooda la wareegay degmada oon islahayn dhulka keynta iyo fadhiisimada shabaabku ou wax badan kusoo laalaabanayay sifay doonaan lahayn waa waa jirtaa arrintaas inaysan sifaynti samayn inaysan hawlgalka samayn inay shan degmada ku nagaan inay yihiin shacab iyo degmadii iyo ciidamadii deegaanka aysan siin eh, mudnaantii laga sugaayay iyo muhiimadii eh, laga rabay arrintaas eh, waa gartaa walaalkay waa sax waayo maxaa keena marka inay dib uga soo baxaan deegaanadan iyo xarunta degmada oo dhowaan ay qabsadeen ciidamadu ciidamadumaba qaban degmada hortoodaa la qabtay ciidamada deegaanka dulxoreyntaa qabtay iyagu markay yimaadeen ee la rabay inay horkacaan eh, howlgalka eh, howlka looga shaqeynayo eh, arrintaasaa laga rabay iyagu lama wareegin ciidamada deegaanka la wareegay waa sugeyn waa sugeyna waa sugeynay waa doonnay xataa anagaa lugahayn ku doonnay intaan u lugaynaa nigoon gaadiidwan markaan degmadi keenay kaa ciidamadaba ciidamo hor u socbay noqdeen horay u gudbeen wada hore ay mari jareen ay horaba u caadeysteen inay maraan ku gudbaan ku gudbeen marka arrintaasi marka waa arin ciidamadana khatar ku ah mm. oon ka xumahay eh, ciidamada way gudbi jireen mm. eh, gadaalaana laga goy jiray oo dhulkay ka gudbaana laga dhibaatay jiray annaga shacabka deegaanka iyo iyo iyo iyo iyo maamulkana sidoo kale dhibaatadaas u saamay jirtay marka waa dhibaato eh, ciidamadana dhibaato ku ah deegaankana dhibaato ku ah waay arinta aan kaa dhex galo ciidamadii deegaanka hadda ma ku sugan yihiin degmada rugood iyo deegaanadii ay qabteen mise iyaguna waa kasoo baxeen ma ku sugnaa karaan mana ku sugnaa dhiirigelintii iyo iyo iyo howlgalka la sugaayay ciidamada dawlada waay mar haddii ciidamada dawlada ciidamada deegaanku kuma sugnaa karaan kaligood marka wax badan inay ku sugnaayeen ciidamada inay ku sugaayeen muhiimaduna waxay ahayd ciidamada dhalatiada macnuhu maahan macnuhu waa dhulka kaynta ah oo saldhigyada in la saseeyay ahayd saldhigyadina lama aadin ciidamadaha laguma nagaan ciidamadii xoogga ee dawladda ee halkaas tegay miyay ka xageeyaan mise waa ay kasoo wada naqdeen dhammaan deegaanadii ilaa galgaduud ay ka qabteen ma soo laaban waa naga xageeyaan waxay jiraan degmooyin eh, naga horeeyay u guddoonay jiraan marka waa ka xunnahay eh, kalsooni fiican ma qabno gudubkaas oo ciidamadana eh, dhibaatay tahay arrin hore u dhici kartay waayo marka aadaan uga xumaha in ciidamadaas inta cadowgii laga gudbo dhul la geeyo fog la geeyo gadaanna shabaabka uu ka gooyo oo mar walba runurdood iyo nuur dugle iyo meesha la yidhaahdo cadaan lixi iyo ilowlagaab dhulkaas in shabaabka ka go-doomiyo ee wadada iyo warasgaasiinta iyo dhammaan saanada iyo saydku ay ka go-aan kadibna ciidamadu ku dayacmaan shacabka deegaankuna isaguna sidoo kale uu ku dayacan yahay marka arrintaas arrin oo ma ahan saxa marka waa ka xuma arrintaas ma jirta miya isku xir ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga ah oo ay isla howlgelayaan sidoo kalena deegaanada markii ay qabtaan hareeraha ilaa iyo goobihii ay ku sugnaayeen kooxda ay ku sifeynayaan wallahi niya eh, dhaleelahaas waa jiri jireen eh, qaloocaas horay waa u dhacay laakiin hadda waxaan lahayn eh, howlgalkan wixii horaa cashar laga bartay wax jaan go-anoo si saxa ah loo howlgelayo oon waxa dhexda lagu dhaafaa jirin oo meeshii ay la mari lahay la hagaejinayo taasaan ku xisaabtamaynaa anaga marna ma sugayn hadda wixii hore loogu dhibaatooda haddana markaa lagu laabaa marka wadadiyaana la maray marka nin u dhaliishaas odhan waa oo jirta haddana waa soo laaba wax oo tala ah ma laydinka weydiiyey marka oo arrintaas ku aadan sidii deegaanadii la qabtay loo xajin lahaa oo ciidamadu ay ugu sugnaa lahaayeen may wax kala lama wadaagin wax jaanisana deegaanka iyo maamulka degmada intaba lama siin ciidamadii markaan keenayoon degmadi keenayoon fadhiisanay oon rabno inaan marka soo dhaweyntoodii iyo hogaamintoodii u diyaargarowno jaa waxabaa la galayba ciidan socdowba naqday oo raran saasoona nagu dhaafo ku gudbay marka arrintaasi wax gaanaysa eh, iyo deganaansho arrin ku socota maahayn arrin oo amar eh, amar ciidanka uun hogaanada ciidanka amarka iyimiday aheed wax deegaan iyo maamul iyo lala wadaagay iyo degmadan oo wax badan koryo bari laga maraayay oo islaaday tabintan waa wax garab gurmada islahaadna waxba tixgelina lama siin wax jaanisa lama siin socodkoodii ina ku gudbin waa horeeya naga horey jiraan ciidamada dawladda ee gaaray deegaanadan ruunurgood wax ka qabtay inta aysan gudbin howlgallo miyaysan ka sameyn dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada maya waa jiraan wax ay sameeyeen oo socodkii ku sameeyeen iyo iyo safartii oo meelo ay mareen oon anagu geynay oo hogaaminayna waa jiraan saldhigi ay soo mareen waa jiraan laakiin saldhig ay ku hakadeen maahan howlgal hakad ahayna maahan wax socodka socodkaahay heeday oo la dul maray isla markii laga gudbanaa cadowgiiyo fadhiisnimadiisa kusoo laabtay marka arrinkaas arrin degdeg iyo fudayd iyo iyo iyo ukuurdal iyo deganaansho aysan ka muuqan u ahaa marka aadaana uga xunnaha arrintaas miyagu boqol kii boqol marka arrintaas in dib loo saxaan rajaynayna waa ciidamada dawladda qorsho loogu talagalay oo ay fariisimo kaga sameysanayaan deegaanada ay qabtaan ma jiraan miya mise qorsho waxa uu yahay in ay toos eh, deegaano kale horle ay usii aadaan dawladade eh, ma dhaleeli karno dawladii anagaa kamid a eh, waana dawladayniyo dawlad kale ma qabno marka marka laakiin arintaas eh, waxaan jeclaa in hogaanada iyo iyo iyo iyo iyo la weydiiyo saraakiisha ciidamada hogaamaysa aadaana dhaliil uga jirta arintaas eh, kali aniga deegaankeena iyo degmadaana maahe eh, dhaliilahaasu degmooyin badanay ay jiraan iyo deegaano badan oo oo arintaas aan sida saxda ahayd oo dalka ku socon dabcan kulay madaxweynaha iyo kuma ahan degmada xunugud iyo degmooyinka la deriska madaxweynuhu aada u oogayay ciidamadana umalaynaayo inuu ku taliya isagaa kale madaxweynehiisa umalaynaa wax ka safo laga qalloociyey aan umalaynaa arrintaas oo meel dhexo arrin ka jirta marka madaxweynaha iyo iyo deegaanada intuu dhalaniya waxbaa ku jira mugdiya macalin muxidiin maxamuud kulmiye ayuu ahaa gudoomiyaha degmada runalgood ee gobolka shabeelaha dhexe oo nooga waramayay kasoo bixitaanka ciidamada xooga iyo kuwa dadka deegaanka ee degmada runargood ee gobolka shabeelada dhexe oo maalmo ka hor ciidamadu ay qabsadeen caawana ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab iyo goobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran saaxiibayaal xog horeysa degeysanaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa uu kaga imaanayaa markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii gaarka ahaa ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya oo inoo diyaariyeen cabdinaasir maxamed maxamuud iyo axmed dirar nuur kulanto wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walba oo aad noo maaqshaan waxaad ku soo dhawaataan qaybta saddexaad ee barnaamij gaara ah aan uga hadlayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sanadkaansi dhammaanaya ee ka dhaca dalka laba wadadir barnaamijka waxaa halkaan kuluu socodsiin doona axmed dir nuur iyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud waxaynu ku bilownay labadii abriil kooxda al-shabaab ayaa waxay dab qabadsiisay guryo dusacaba ay ku lahaayeen deegaanka huldooyaa leh oo dhaca koonfurta gobolka mudug dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay xilli habeennimo inay dab qabadsiiyeen waxaana dambas noqday dhammaan deegaanadii ku yiilay halka al-shabaab waxa ay xilligaasi ay tuhumsanaayeen dadka deegaanka oo ku jiray abaabul xooggan iyo dagaal ay kala hortegayaan kooxda al-shabaab ee ku sugan qaybo badan oo ka tirsan gobolka mudug shantii abriil allah u naxariistay waxaa geeriyooday professor ismaaciil maxamuud oo loo yaqaano hurre buuba oo ahaa siyaasi iyo aqooyaan xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya iyo somalilan wuxuuna ku geeriyooday magaalada ankara ee dalka turkiga buuba wuxuu soo qabtay kala wasaare ku-xigeen wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda ee soomaaliya isagoona sidoo kale noqday wasiirkii maaliyadda ee ugu horreeyay ay somalilan yeelato markii ay dowladdii kacaan ka dhacday buuba wuxuu ahaa siyaasi aqooyaan ah, caan ka ah geyga soomaalidu wuxuuna ku dhashay magaalada hargeysa shantii abriil koox hubaysan ayaa xilli habeennimo ah degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxay ku dileen cabdi cubeyd oo ahaa mu'aadin iyo imaam masaajid kooxaha hubaysan inta wadaadkaasi dilin ka waxay ka dhaceen teleefoon uu watay degmada kaaraan xilligaas waxay wajahaysay kooxaha loo yaqaano ciyaal weerada kuwaas oo inta badan dhac iyo boob u geysan jiray dadka ku sugan kaaraan toddobadii abriil deegaanka ah ari qaruuf oo hoostaga ah degmada ballanballe ee gobolka galgaduud waxaa lagu dilay shan ruux isqoqoys ahaa dadka isku isquqooskaah ee la dilay ayaa ahaa xoolodhaqato deganaa deegaankaas maleeshii beelad hubaysan ayaa la xaqiijiyay inay dileen islamarkaana ay weerar ku qaadeen ragga dilka geystay ayaana ahaa durbadiiba waxa ay ka baxsadeen goobta ay falka ka geysteen balanballe iyo deegaanada hoosmaada dhacdooyin aan u roreen dhagaha shacabka ayaa sanadkan laga soo wariyey sideedii abriil maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland ayaa dil toogashaa waxay ku xukuntay afar iyo toban nin oo ka tirsanaa ah kooxda al-shabaab maxkamaddu xilligaas waxay baahisay magacyada xubnaha dembiyada kala duwan lagu soo oogay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab waxaana dhammaantood maxkamadda puntland ay sheegtay in xubnahaasi la toogtay sagaalkii abriil tiro hoobiyaalaha ayaa al-shabaab waxay ku garaaceen qaybo kamida ah magaalada muqdisho waxayna ku hobteen qaybo ka mid a ah degmada warta nabadda ee gobolka banaadir hoobiyaasha ayaa ku dhacay guri uu deganaa wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirasaaq maxamed cumar waxaana ku dhintay laba ruux oo ka mid yahay madaxa ilaalada guriga oo lagu magacaabi jiray axmed cabdulaahi muumin halkay ku dhaawacmeen mahad aadan barrow iyo muuse cade oo ka mid ahaa ilaalada guriga shan iyo tobankii abril ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka budbud ee gobolka galgudud dagaal saacado qaatay ayaa ka dhacay magaalada budbud xilli maalinimo ah kaas oo xilli habeenimaha laysku soo gaaray kadib ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka hoosgarabsanaya waxaa u suuro gashay in al-shabaab budbud oo ah istaraatiiji u ah gobolka galguduud iyo gobolka hiiraan laga saaro kooxda al-shabaab afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa xilligaas warbaahinta u xaqiijiyey qabashada budbud oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan in si toos ah loola wareegay lix iyo tobankii abriil xubno ka mid ah al-shabaab oo doonayay inay muqdisho qarax ka geystaan ayaa waxaa ku qarxay qaraxii ay wadeen qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay agaarka isbitaalka hiirdameele degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxa uuna ku qarxay xubno ka tirsan al-shabaab oo mootobajaaj xilligaas sida ay shaaciyeen booliiska soomaaliya qarax waxaa ku dhintay saddex ka mid ah xubnihii shabaabka ahaa oo doonayay inay qaraxaas muqdisho ay ka fuliyaan waxaana ku dhaawamay hal qof oo shacab ahaa sagaal iyo tobankii abriil koox bastoolado ku hubeysan ayaa xilli maalin barqa ah ee xaafadda joongale oo ka tirsan degmada yakshid ee gobolka banaadir waxay ku dileen gabar daayar ah allaa u gabadha la dilay waxaa lagu magacaabi jiray naciimo cabdiraxmaan waxayna ay ka mid ahayd shaqaalaha xisbitalka madiina ee magaalada muqdisho xilliga naciimo la dilayay waxay ku wajahneed goobteeda shaqada balse gurigeeda meelodhow ayaa ah kooxdu ku weerartay waxayna ka togteen madaxa meydkeeda ayaana dadka deegaanku goobta ka qaadeen saddexdii mey haweeney ayaa laba caruur ay dhashay ku dishay magaalada qardho ee gobolka bari ubax cabdi cismaan ayaa dishay laba caruur ah oo ay dhashay caruurtan ayaa ah lagu kal magacaabi jiray maajid maxamed cabdi oo ah hal jir iyo mayson maxamed cabdi oo jirtay hal bil iyo shan cisho ciidamada booliiska degmada qardho ee maamulka puntland ayaana gacanta ku soo dhigay habeeneyda dishay carruurtai ayadu dhashay sideedii mey ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa waxay sheegeen inay fashiliyeen shabakad ka tirsaneed al-shabaab kuwaas oo doonaya inay weeraraan beerta nabadda ee magaalada muqdisho war-saxaafadeed xilligaasi ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen jaakada ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la geliyo gudaha beerta nabadda iyo sidoo kale mootobajaaj howlgalkaas ayayna sheegtay hay-adda nabad sugiddu in lagu fashiliyey dadkii doonayay inay qarxiyaan beerta nabadda tobankii mey allah u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday wariye ismaaciil sheekh khaliifa oo ahaa saxaafi rugcaddaa ah oo in muddahaba kasoo shaqaynayay warbaahinta ismaaciil sheekh khaliifa ayaa muddo la xanuunsanayay dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaari uu watay oo muddo ay ka soo wareegatay waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa si loo soo dubibo afartii diseembar ayaa ismaaciil la dhaawacay xilli uu marayay waddada makaal mukarama dhaawac daran oo qeybaha caloosha ka soo gaaray ayaana gaaray maalinkaas la u naxariistay dhaawacaas ayuu ugu dambeyntii u geeriyooday siddeed iyo tobankii mey waxaa magaalada melbourne ee dalka australia ku geeriyooday alla u naxariistee jenaraal cismaan maxamed jaale oo ka mid ahaa golihii sare ee dowladii kacaanka allah naxristay marxuumka waxauu ka mid ahaa golihii kacaanka waxaana sidoo kale xeerar badan uu ka soo qabtay dowladii maxamed siyaad barre wasiirkii xanaanada xoolaha ayuu soo noqday sidoo kale mar wuxuu soo noqday duqii muqdisho geerida marxuum jaale waxay timid kadib markii muddo sanadaha uu ku xanuunsanayay gudaha dalka australia labaiyo labaatankii mey xafiiska xerlaaryaha guud ee qaranka ayaa sheegay inay soo xireen saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaas oo ku adeegsan xatooyo xoolo dadweyne qoraal xilligaasi kasoo baxay xafiiska xirlaalinta ayaa lagu sheegay in xafiiska uu ka duulayo waajibaadkiisa shaqo uu ku guulaystay in lasoo xiro saraakiisha ka tirsan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan cansuuraha beriga kuwaas oo ku adeegsan xatooyo xoolo dadweyne labaiyi labaatankii mey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukuno kala duwan waxay ku riday askartii ka dambeysay weerarkii isgoyska siinay ee magaalada muqdisho ka dhacay xilli fiidnimo ah taas oo hub culus laisku adeegsaday shacab badanna ay ku geeriyoodeen hanti badanna lagu waayay weerarkaas waxa uu dhacay kadib markii ciidamada ku sugan siinaai ay isku dayeen inay joojiyaan gudoomiyaha degmada yakhshid salebaan maxamuud fargax waxayna taariikhdu ahayd toddobiylabaatankii bishii febraayo ee sanadkan askarta la xukumay waxaa ka mid ahaa cabdiqaadir xasan cabdulla shaalare oo lagu xukumay dil toogashaa taas oo loo haystay inuu qori dhashiikaha uu ku dilay lix ruux oo ay ka mid ahaayeen ilhaan cabdimajiid maki oo ahayd hooyo uur laba bilood leh cabdulaahi cabdi maxamuud oo ahaa darawal gaari ilyaas axmed nuur ayuub daa'uud xuseen iyadoo maxkamaddu xukunno kala duwan ay ku riday dhammaan cid kasta oo ku lug lahayd weerarkii siinaay labaiyo labaatankii mey magaalada garowe ee caasimada puntland waxaa lagu dilay sarkaal ciidan oo horey soo noqday taliyo ku-xigeenkii ciidanka ilaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe kaasoo lagu magacaabi jiray leh xeele carabi xiiri marxuumkaas ayaa u geeriyooday rasaas ay ku fureen maleeshiyaad ka amar qaaday siyaasiyiinta diidan doorashada puntland degilxiiri ayaa xilligii uu falka dhacayay waxa uu ku sugnaa aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe lixii labaatankii mey xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xilli waaberi ah waxay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen saldhigga ciidamada howlgalka ah afrika ee admis gaar ahaan kuwa yuganda ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeelada hoose waxaa jiray khasaare xoogan oo ka dhashay weerarkaasi saldhiggaas waxaa ku sugnaa ciidamada admis gaar ahaan kuwa yuganda al-shabaab xilligaas waxay sheegteen in in ka badan boqol askari ee yugaandhaha la dilay hase yeeshee maalmo kadib madaxweynaha yuganda oo warbaahinta la hadlay buulamareer waxauu sheegay in lagu dilay konton iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada yuganda waxaana madaxweynaha dalka yuganda uu ku eedeeyay askartiisa qaarkood inay baxsadeen oo ay isdifaaci waayeen shantii juun dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysa shaacisay tirada askarta lagu dilay weerarkii masagawaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al alcadaala ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee weerarkaasi ay kaga dhinteen sagaal askari oo keliya balse al-shabaabka ay khasaare xoogan ay gaarsiiyeen wasiirka wuxuu u beeniyey gaadiidkii dagaalka iyo hubka oo al-shabaab ay baraha bulshada ku soo bandhigeen kuwa ay soo sheegay inay ku qabsadeen dagaalkii masgawaa wuxuuna sheegay in dagaalkaas hal gaari oo keliya lagu gubay ciidamada dowladda soomaaliya sagaalkii juun qaraxyo xoogan ayaa lagu weeraray hotel beral beij oo dhaca xeebta liida ee magaalada muqdisho rag ka tirsan kooxda al-shabaab oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey albaabka hore ee laga galo hotelka kadibna ilaa lix xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa gudaha u galay hotelka raggaas ayaa muddo ka dagaalamayay gudaha hotelka iyadoo ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ay la dagaalameen saacado badan kadib dowladda soomaaliya waxay sheegtay in weerarkaasi ay soo afjartay war ka soo baxay booliiska soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi al-shabaab ay ku dileen lix muwaadin oo soomaaliyeed oo halkaasi ay ku dileen halka toban kalena ay ku dhaawacmeen koob iyo tobankii juun sarkaal ka tirsan ciidamada nisa ayaa u geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu ku sugnaa magaalada marka ee gobolka shabeelada hoose sarkaalka dhintay waxaa lagu magacaabi jiray xasan cusmaan cali bitooni kaas oo la dhashay gudoomiyihii hore ee degmada marka maxamed cusmaan cali heriisow labaiyo tobankii juun magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay dagaal xooggan oo dhex ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed in ka badan toban ruux ayaa geeriyootay maalinkaasi kadib dagaal dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed afariyo tobankii juun ciidamada admis ayaa tirma daafiic ku garaacay deegaanka bariire iyadoona taasi ay sababtay dhimashadii dhaawac cali maxamed cumar cali beriire oo mar soo noqday guddoomiyaha deegaanka bariire ayaa xilligaasi warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in qoyskiisa oo ku sugan gurigooda uu ku dhacay madaafiicda ay soo tuureen ciidamada admis islamarkaana ay ku dhaawacmeen caruur uu dhalay iyo hooyadii dhashay caruurta oo ay ahayd xaaskiisa lix iyo tobankii juun maleeshiyaad hubaysan ayaa rasaas waxay ku fureen gaari dad sacaba ay saarnaayeen oo ka baxay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galgaduud kuna wajahnaa deegaanka xiindheere xilli uu marayay agagaarka deegaanka gadoon ee gobolka galgaduud rasaasta lagu furay gaarigaas waxaa ku geeriyooday halla u naxariista ee nabadoon lagu magacaabi jiray cali sheekh cabdulli iyo gabadhiisa halka ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo kale toddobiiyo tobankii juun allah u naxariistay waxaa magaalada walaweyn lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada maamulka degmadaasi walaweyn ee gobolka shabeellada hoose aashim maxamed xasan weerarka lagu dilay guddoomiyaha waxa uu dhacay xilli habeennimo ah waxaana geystay maliishaad hubaysan gudoomiyaha ayaa waddada loo galay xilli uu ku socdaalayay gaari uu watay xilligaas siddeed iyo tobankii juun madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyti cismaan digreeta kasoo baxday madaxtooyada hirshabeelle ayaa xilligaas lagu sheegay in xilka laga qaaday guddoomiye cali jeyti cali jeyti cismaan ayaa durbidiiba ku dhawaaqay maamul isaga u gaara uu madaxweyne ka yahay sida uu sheegay xilliga calijeete waxaa lagu xasuustay dagaalkii ka curtay bartamaha hiiraan kaas oo al-shabaab looga saaray deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan bartamaha soomaaliya sagaaliyo tobankii juun waxaa la magacaabay taliyaha ciidanka xooga dalka waxaana loo magacaabay jenaraal ibraahim sheekh muxiudiin caddow waxaana uu xilkaas kala wareegay isla markaana uu ka bedelay taliyihii ka horreeyey jenaraal odwaa yuusuf raage isla sagaaliyo tobankii juun waxaa soo kale sarreeye guud axmed aadan cali loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliya qoraal ka soo baxay madaxtooyda ayaa lagu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sixiyey wareegtada lagu magacaabay taliyaha ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta kuwaas oo durbadiiba xilka kala wareegay mas-uuliyiintii ka horreysay koob iyo labaatankii juun kooxda al-shabaab ayaa magaalada baardheer ee gobolka godow waxay ku qaaday weerar ku bilowday qaraxyo kaas oo lagu ekeeyey xere lagu tababarayay ciidamada dib u xoreynta oo ku taalla degmada baardheer ee gobolkaas ilaa laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray xeradaas waxaana sidoo kale gudaha u galay xerada rag ka tirsan kooxda al-shabaab ciidamada dowladda ayaa sheegay inay war ka heleen xogta weerarka qaraxa ku bilowday taasoo ay sheegeen in ay khasaaraha weerarka ka hortageen afar iyo labaatankii juun qarax ayaa ka dhacay waddada u dhexeysa degmooyinka beled xaawo iyo doolow ee gobolka gado al-shabaab oo qaraxaas u adeegsay meeno dhulka lagu aasay waxaa ku dhintay hal qof saddex kalena way ku dhaawacmeen saddex iyo labaatankii juun saddex qarax oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka beriire oo hoostaga degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose qaraxyadan oo ahaa miinan nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxaa ku dhintay in ka badan shan ruux halka labaatan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa koowaad waxa uu haleelay laba qof oo watay mootada laboodlugooleeda ah ee loo yaqaano fecon balse dadkii doonayay inay u soo gurmadaan oo ku soo xoomay ayaa lala eegtay qarax kale waxaana taasi ay badisay khasaaraha dhimashada shan iyo labaatankii juun tiro hoobiyaalaha ayaa lagu weeraray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho war ay soo saareen ciidamada amniga ayaa xilligaasi lagu yidhi waxaa garoonka caalamiga ah ee aadan cadde soo dhacay dhowr xabo oo hoobiye ah ciidanka oo ka feejignaa ayaa ka howlgalay aaggii rumaysnaa in laga soo turay waxayna gacanta ku soo dhaween dhowr xaboo baalooto ah oo beeladii laga qarxinayay oo wata fiilooyinkooda dowladda soomaaliya ayaa xilligaasi gacanta ku soo dhigtay hubkii sidoo kalena sheegtay in markaas ay la wareegtay gurigii laga soo tuuray hoobiyaasha qaybtii saddexaad barnaamijkii gaarka ah oo aan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee saaxiib beelwaanagintaas qaybtan qaybteeda xigta intaaynu ku kulmayno haddii allah awood dileed ma waxaanad ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo hagaag saaxiibayaal xog horeyse degeysanaysaan idaacadda kulmi muqdishona waa idinka imaanaya markana haddii aynu eegno dagaal khasaaro geystay ayaa ciidamada xooga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo isku dhinaca iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waxa uu ku dhex maray gobolka jubbada hoose deegaan lagu magacaabo waa deegaan dhaca galbeedka gobolka jubbada hoose oo markaa lagu magacaabo galbeedka joraha ayaa dagaalkan uu ka dhacay waxaana ka dhashay khasaaraha dhimasho iyo dhaawacba leh maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo aada u badan lagu dilay ayay sheegeen lamaha ammaanka waxaana ay sheegeen sidoo kale in ay xubnihii ka tirsanaa al-shabaab halkaasi kusoo afjareen ku dhowaad toddobaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay sida la sheegay dagaalka halkaasi ka dhaca maanta geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira xog horeyse ad degeysanaysaan ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa saaxiib markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalaamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaane maanta dowladda soomaaliya tacsiyaa u taalla waxaana la'aasa allah u naxariistay khadiijo maxamed diiriyo oo afar iyo labaatan sano ku soo jirta siyaasadda soomaaliya waxaana ka qayb galay janaasada meydkeeda oo jabuuti laga soo qaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo madaxda baarlamaanka iyo xildhibaano fara badan iyo dadweyne waxaana lagu aasay isbitaalka xoogga dalka marka waxaan leeyahaa bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee allow buddeeda u nuuri arya axmedow dowladda kaliya tacsidu umataale mabadiga shabaabna tacsiyaa u taalaa la yidhi waxaana ka dhintayaa la yidhi horjoogayaal badan iyo amiirra yaryara iyo amiir kaloo weyn oo qandaadufahoo kii dadka eber ka dhigay ah macallin ceymanaana la yidhaa guuta waxau lahaayaana la yidhi cidday rabta dishoo jeeshad ceyman loogu magac diray waxauna ahayaa la yidhi amiirka shabaab ugu qaalisanoo maraykanku toban malyanoo doolaray kor saareen kenya iyo soomaalidana lamadaba waa askaaxi jiraa la yidhi sababtoo ah kinyow ka soo jeeday soomaaliyana waa ka howlgeli jiraa la yidhi war cabdillow taxsida dawladda iyo soomaalida u taalla taxsi khawaarij ha saarine xaggeed ku arta ayagoo jinaasa dukanaya waar shabaabku dadka tukaday ku garbaashaan waaqlow waraadan hayna dadkay ku garbaashaane iyagu ma dukadaan warna mi awqudu walaata aqudu amalii ma dheegne warnin ogayaoo yaabay inta arka iyagoo olowsitoo salaada lagu jiray dadkii ulaynaya wuxuu yidhi ma dukada jamaacada tukada jeedal ula taagan oo tukaanma xeray baan arkoo baydka aan tegine tolow tiisiiyaa lagu xawiilaytanina waa yaabe tanina waa yaabe ma taasaad keenteen aan maqli jirin war amiirkan duqaynta lagu dilay magaciisa waxaa la yidhaahdaa khaliif daa'uud macalayman waa afgarashada shabaab u yaqaaninaa la yidhi guutada uu hogaamiyena kenyaata ay u badan yihiinaa la yidhi wuxuuna haayaa la yidhi abaabulka iyo isku xirka dhan ninka shabaab u qaabilsan dhawarjab ayayna ku tahaa la yidhi dhimashadiisa wuxuuna ahaayaa la yidhi ninkii qorsheeyey oo ka dembeeyey weerarkii kenya ee laami lagu qaaday xataa dad maraykanka ha ku dhintay haddii maalmaha jubbooyinka iyo shabeelada oo saduqaynta ka dhacday amiiro ninkaasi u weynyahaa ku baxay kabtay maaragtina waa ka dhacday arya macluula war ma hayside ceeldheer iyo masagawaay iyo ruunirgood iyo caws weyne intaba waa lala wareega maalmaka kadibna waxaaba la rajayhahaa la yidhi hir shabeelle galmudug inaan hal qof oo shabaaba ah lagu arki doonin meelaha laga baadi baadigoobaana waxay naqa doonaanaa la yidhi jubbaland iyo koonfur galbeed yaa arkay raadkood miyaana leeyahay hadda ku hertaa howla haysaacabdulow madaxweyne xasan sheekh markaas mabaydhow dega warya taasiyeedee ka shakiisinta madawiinaga mar hor ba sheegay war madow shabaab fiir wax ka tari maysa amaa dagaalamaysiin war aaw ah, lafta garan ulaha inkii koonfur galbeed sanadii shanaad oo sanad guuridiisu sugubadaayaahan huskii usudhikii walyaabi <laughs> niman hafnadaaska haysini waliba ereene maanta maalintaa waa madaga waa la duubayna maamuul aw malaageen yeereng niman mu'aaradoo hafladiiseedu waa in hamar may ka dhah lahaayeen iyoona mudadii waa dhammaatay madaminin haada doondoo malaag beeneed yereg inaaswar <laughs> xafladda lafta garan dadkii daawada waxay dhaheen qarashka ku baxa wax la qiimay kara ma ahayn sababtoo ah goobta xataa muuqaalkeedu soomaaliya uma ekayn dalka iyo dibaddana dadaa laysaga keenayaa la yidhi waxa gabar madax qaawan isruxaayana waa la yaaba odaga laftirkiisoo qiiroodana waa dhex boodayaa la yidhi hadda duruufta koonfur galbeed ka jirta iyo xaflada lafta garan iskuma qurxanayn guda wariya adiyoonay walaaykiilmid lafta garan manfidhiya weliba erey lankii huraahuro hubugdaa asalooy armadeeyo war ma haysada cabduqaadir nuur xuseen maax inkakanadoyinkkanagdoy warkaas waa lagu naqnaqahe guddoomiyihii akadeemiyada fanka iyo suugaanta ee hor koonfur galbeed inya isugu tageen xilka ka qaadeen waa garramay bannaankouna soo dhigay ahey weligiina ari jirteen lankii lankodhiisi mal iskugu tagay yaa isugu tagay aryamadeeyow eeddaad leedahay qof qaraysa ma leh warkayga dhex geline maax wuxuu yidhi xildhibaanada beesh bulshayda eh. beesha xilka iga qaadday hee ka mayara xildhibaanadoode eh. wixii igu dhaqeen ha lagu dhaqo ilaa saansaanaa lagu gudaahay xilkaygana intay gooru goortaa ha laysoo celiso warmaax waxaa kaluu yidhi hadda ka hor lixdeemeeyadii markii lasoo qaado qorista afka soomaaliga eh. waxaa rag soo jeediyey fartu inay noqoto laatiin soomaalidu berigaas waxay aaminsanayd farta laatiinka haddii la qaato gaalnimo inay tahay kadibna raggii qoraalka taladaa wasaaradda waxbarashada u soo gudbiye wasaaraddu qoraalkoodii inta faylgelisay qaanad ku xirtay waxaana la soo saara toban iyo laba sano kadib markii afka soomaaliga la qorayey farti la qaata ayayna aheedoo taladoodii waa la qaatay aniguna waxaan soo jeediyey waxay ahayd aragti wasaaradda cadaaladda iyo dastuurkaana la wadaagay laakiin saacada kadib ayay ku faafiyeen facebook marka wasaaradda cadaaladda haday sidaa u dhaqmayso ummaddii kale xaggay joogtaa godgianangodolarikdiyaasonimoshiidii walausmeelaha kordhudhoobayaloo iska haysadu waaye hegiliseediya fadaayi no langari magarsamaan walaagihun warmadayo wasiirka cadaaladda mukoonfur galbeed buu ka soo jeedaa waryaa waaqlood walintonimooshidi dadka diliil maraflu war madow maax waxaa kaloo yidhi qaylaa yeertaa la yidhi xaggay ka yeertaa la yidhi masaajidkiyaa la yidhi xaggee loo cararayaa markaas haddii wasaaradda cadaaladda khayladii ka yeerta nawar walla weynay maaxanaa sheegaysaan mumu'aadin buu ahaa warkalmaanay war mahaysiina madaxweynaha s c qaatuma mudana fardhiye aarmiyus casilay hayehe muddo korortimo wasaguna bilaabay war kalmaanay war ma sugtiin dhammaan wuxuu iskugu yareesimidii s c aryaa run sheeg mise sii garaadday leedahe war garaadii isim iyo ugaas waa isku mide eh. dhammaan madaxdii dhaqanka uu iskugu waxaana laga tashanayaa siyaasadda puntland iyo xulista xildhibaanada sida laga yeelayo waaraysiisii hadday puntland xildhibaanno u xulayso maxay somalilan ku diideen war guddoomiyaha baarlamaanka somalilan ee s ah eh. meel kastay lugtulugluu jirin waa muhiim s na soomaaliya oo dhan inay wax la qaybsatay mudan tahay maamul kastan inay ka ahaatan wax u diidayaa ma jiraan waar dee waa ku qabsoo ku qadimaysa xildhibaanadaadu meel kasta waa kuwa jooge eh. c ku dabadhigan waar iminka goojacadema sidaasaa lagu daayey war kalmaanay war mahaysiina gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi eh. dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa eh. inay xal u keento sidii loo maaran lahaa biyaha waddooyinka fariista naw waar soo maayarka magaalada isagu maaha war maayeerka magaalada eeyaa laakiin walaagu ismaaraya waayo ka far badada ino walla kalagobada ma ahayne war muqdisho inay wadooyin fiican yeelato oo meelo biyaha ay maraan ay yeelato maamulka war keliya wax kama qaban karo waxayna u baahan tahay qorshe ballaaran oo dowladeed ileen wada jirbay laba gacmood wax ku qaaban karaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how wax kasta oon wanaagsanayn laguma waro weligood wax kasta oon wanaagsanayn laguma waro weligood war kalemaanay siyaasad iyo tacsi iyo dagaal aad ku mashquulsheenoo gabdhaha maantoodii waa ilowdeene anigaas hadda la laabkacsanaya dhegaysta lahashada kalgacaalkan ledi waayey baan maqli jiray warwaaqlow leydhiisibaan la leleayaaye mayngadara wayti aryaadhaha waxaa kaloo la yiri laqanyada jacaylkiyo lurta caasha kulula ruuxaadu lahaatayo kugulaaday baana war cabdullo waxaad ka tagtay lab haween ku taagsaday ku lixaadso dumar yidhi legday oo ku jiifo ka liibdoonay ba'ana war isimdhan weliba ku tabteena eh? ladanow miyaan la'aanta anigu ledayaa hurdada war waxa kaloon ilaawi gaadhnay landaaqa geeluba lebigii jarka u dhow intuu laacis leeyahay soolooli kama ma dhaco war dad falanaatiin warna laydinma sheegi karo ammaan dumar waxba kama taqaanaane aan idiin sheegayna dhegaysta hadday inami qurux leedihiiyo qaymo lagu doorto qaalmo dhalay haddii laga baxshiyo qoriga maadhiina ama qorday loo guursadiyo qolo gayaan fiican iyadoon qalqaaliyo ahayn mala qiyaaskayga tilmaamahaas inaad qaadataan kuu qirsoonahay qadda faraha qaybaha jirkaiyo qowdhadiiyo xaadda roob la moodiyay milgaad qaas u leedahay sunnayaasha qoran iyo haddii midab la qeexaayo adiga qundhaco soo baxdiyo qamar sidiisii weydiiya quruxdii malaha yuusuf baad qayb ka wadataaye qotonkiyo lixaadkiyo ilkaha qalalac nuuraaya qunyar socodka laafyaha markaad qabatay foolkaaga sida kaaha qamar soo baxaa nuur i qaabilaya ha yeeshee qofnimo loo dhashaa waa mid qaaliyahe sifa aan qaldaannimo lahayn qaadir kugu beegye maahid dhirir qatootiya madow caata qaab darane mana ihid qomboro gaaban iyo conqa jaafilehe waa qiyaasta jooggii la rabay qaabkanaa tahay qaadda kiimika oo wejiga lagu qurxooneeyo qasqaskiyo diyaanaha adaan qooshan weligaae qownaan ma socotida xariir qiimalaa tahay qaroofali dhar ogada qarshaad qaadataa abide qadirkii ku umaa xarraga saami kuu qoraye wax ceeboo lagu qarinayaa kuma quseeyaane adigan qalloociyo u bixin qaab darriyo maage qumayadu indhaha kama duwan qaabkanaa tahaye qallal suuxdima iyo ilaah qabatinkaa haaye war aan kugu qarsaayoon ahayn qayle iyo naado qumba midabki leeyay xantaan qabaha sii dayne qurba joog hadduu yahay nin waa qaa'in xoolalehe qandil iyo tukaan raashin iyo qolo bagaash leeya qurxun qoto qayliya huruuf uun dad qalatoobay jid qartab iyo liif kugu qotama qodgo iyo laabo qas waxaan ahayn reer magaal kuma qaraabtaane qalbi adiga kuu nugul anaa kuugu qayshadaye qurdub inaan u xirto dadnimo quus kala gaarno iyo qodobo maangala inaad qalinka ii saarto labadaa qorshood waxaan ahayn ima qaboojaane allow yaa sidii qoonnihii ama qardhaasooyin qorta iiga kaalula anaad qaali ii tahay sidii qadow ka baxay laankoro qayb casiyo fiidle oo bahal qaniiniyo shimbira quuta laga dhowray ama qayrab cowl oo hurdada quun uga soo soo booday ayaad qoormas leeyahay hablaha qiimo dheer tahay qurayshtii makaad iyo haddaan qarabta qiimeeyey adduunyada qofaan kugu shabaho maarag qalanjooye afrikaanku qoondiyo intuu qayb u helay oo dhan qursi uma hambaynoo adaa qaatay keligaae dacdii aan ku egaa indhaha qiid ka soo baxay qandhana waa ihaydaa sidan qaba cagaarshoobe qarqaryada waxaan ka huwadaa jaakad qira weyne xilliyada qaboobaha naftan qarash ku beelaah qufac riiraxyaa iyo xumada qaasahaa jire qanjiradu dukaan iyo qacday weli ahaayaane adduunyada qof ii dagan haddii qabarkii lay keeno wiilkiiyo cidduu yahay anoon eegin qoladiisa qudhaydon eh. ku furo iyo haddaan qarash awoodaayo eh. ama aan wax uun qaban karaa lama qisaaseene eh. anna qaabadaasaan hoolay qulqulateeye dartaa inaan qurgo'o oo hadhow qaane kugu raacdo naftaydana ilaah kuu qabsado waa qarracan weyne khasaaruhu intuu naga fog yahay qoys aan wada taagno qulubtana isiiyaan rag kale qaaca kuu shidaan warni horta baali ata gabartana safaydhan amaanti laakiin reer mudug weli joogormaka tabaayana warayna maynka darti jaceelba la sheegay warabwaan bislo waxaan kaloo maqli jiray nebi yuusuf quruxdii qaadirkeennu kursiyaal adna qayb ka wadataayo qayrka ku dhaaftee aryadhaha waxaa kaloo la yidhi qoraxdoo aroortii qaybisay fallaara ama qaansa roobaad daruur midab ku qarisay war hanugu baroor darsannin ammaan horoo koobiyana hanala doonannine waxaan dhihi lahaa qalanjo qaaliyaha tahay quruxdiyo xishoodkana qofba kulama qaybsane adaa qaatay aryaa waxaa kaloo la yidhi adna qalanjaluule haddii lagu qalqaaliyo oo qudba lagugu soo xiro wadaqayla hiira lama rabo <laughs> bilaan suuradiya amaanan ah, antika leyin waana qalanji qalanji kana nagu hayaan qalanji maroodaga dhidiga abaa la araaye maay soomaalidase walka ay maroodi suurudlaha waarmadayow maad fahmine waa qalanjayaablo quruxiyo ilaahba u qaayey qaaye ilan way qarsoonayd war ilaahay wuxuu sheegay bila'aadanka suurada ugu qorxon inuu ka sameeyey marka waxaan la yaabaa abwaanada soomaaliyeed qalanjo oo maroodida dhidiga ah iyo geel iyo farda iyo xoole ayay ku ammaanayaan gabdhihii war mas iyoonay abeesahaano ka ammaanayaanna aragni war inta alla abuura bini'aadankaa ugu qayr badanayaan loo gefin war ninka ragga ah oo afariyo tobnaadka xudugtu laba tiriyo fardabixiska oo geel amahadaha oo cirkayeerka marka la tilmaamayo waxaa qasaba in lagu shabaho goodka iyo libaaxa badbooda iyo shabeelka geedaha ka dusa <laughs> ini libaaxsanka taatu walaasan latiin saasa fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya iyaa ka qaabeynaya caawo intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo ma baahdo mahadsaado dalkayga walee halisugama bayro walee hawlugama baaqdo inkawada hadimadihisana walee habilama heshiiyo وحشي मोहरो مدام